بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصوا وخصصوا بسنة الكتاب وعكسه استعمل يكن صوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما بسم الله الرحمن الرحيم ويحمل waxa lagu xambaari almuطlaqu ka muطlaqa ee la iطlaaqay mahmaa wujida meel kastoo laga helaba cala ladii kii baa lagu xambaari quyida lagu qayday bilwasfi wasfi lagu qayday oo minhu mulaqa ka tirsan sheekhu wuxuu inoo sheegayaa halkan in mulaqa lagu xambaarayo muqayadka ka sifada lagu qayday ayaa lagu xambaaraya waayo muqayadku macno dheeraada ayuu sitaa muqayadka ayaa macno dheeraada ayaa sitaa macnaha dheeraadka ah uu sito in la tixgeliyo ayaa loo baahan yahay markaa oo macnihiisaa loo tixgeliyo sida labada aayadood aayatu hihaarka iyo aayatulqatliga labada aayadood oo kale markaan soo qaadano oo kale buu yidhi sheekhu rabbigeen wuxuu yidhi kafaaratul aymaanka markuu ka hadlayay laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bima bimaa caqadtum اlaymaan fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiin soo gaadhsii aayadda ow taxriiru raqabatin ah qoor waa inaad xoraysaa haddaba taxriiru raqabatin aayaddaa markaan eegno waa muطlaq oo qoortu inay tahay qofku inuu yahay muslim iyo inuu mu'min yahay iyo inuu gaal yahay iyo wax alla wax la dhama la sheegay ma jiro oo laga dambaysiiyey waa muطlaq baynu odhanaynaa markaa kafaarada kafaaratulqatliga ah ilaahay markuu ka warramayey wuu inoo qayday oo fa taxriiru raqabatin mu'minatin baa lagu qayday haddaba midna waa muطlaq midna waa muqayad waa in laysku xambaaraa mulaqa iyo muqayadka waa in laysku xambaaraa markaa ah. oo mulaqa la xambaaro muqayadka lagu xambaaro wa yuxmalu waa la xambaari almulaqu mulaqa ayaa la xambaari mahmaa wujida meel kastoo laga helaba cala aladii kiibaa lagu xambaari quyida la qayday bilwasfi wasfi lagu qayday minhu isagoo mulaqa ka tirsan mulaq buu ahaa laakiin waa la qeyday waa in laysku xambaaraa oo qeydka iyo macnaha dheeraadka ah aynu isa siinaa wuu sii tusaalaynayaa fa mulaqu taxriiri xoraynta mulaqa laga dhigay fil aymaani aymaanta marka la joogo dhaarta dhaaraha marka la joogo qoorun in la xoreeyo ayaa layna amray oo layna faray muqayadun waa la qayday fi lqatli qatligii waa la qayday biliimaani iimaan baa lagu qayday kafaarada qatliga marka laga hadlayey ilaahay iimaan buu ku qayday kafaarada aymaanta marka laga hadlayeyna ilaahay ma qaydine qoor xoreeya unbaa layna yidhi waa laba kafaaro fa yuxmalu waa lagu fi taxriiri la idlaaqay xagga xoraynta cala ladii kiibaa lagu xambaari quyida la qayday fi takfiiri xagga kafaarada kii kafaaradiisa la qayday ee iimaanka lagu qayday ayaynu odhanaynaa ha lagu xambaaro haddaba labada kafaaraba ilan kafaaray isla yihiin oo macnay isla wadaagaane labada kafaaraba waxaa la xoraynayaabaynu odhan qof iimaanle oo mu'minada laakiin la odhan maayo qofan iimaan lahayn ayuu kaasi xorayni mulaq baa laga dhigay kanina qof iimaanle ayuu xoraynay oo waa mid kasta waxa loo eegaya ilaaqiisa iyo khusuuskiisa odhan mayno halkaa culimo waxaan kaga soo baxnay mukhasisaaddu markay mutasil yihiin almukhasis almutasil baynu ka soo baxnay shardigii sheekh wuu inoo sheegay taqyiidkiina sheekhu wuu inoo sheegay istinihiina sheekhu wuu inoo sheegay oo ka ugu dambeeyey welibana istinaha ayuu ahaa kiyo axkaamtiisa waxoogaa uu inooga soo tiltilmaamay waxaa ugu badnaa axkaamtiisa o alaa yuraa munfasilan baynu soo nidhi laba walam yakun mustaqriqan baynu soo nidhi saddex wanudqu maca ismaaci biqurbihi baynu soo nidhi afar waqasduhu min qabli nudqihi bihi baynu soo nidhi afartaa xukun baa ugu rasmisanaa axkaam badan oo kaluu ka tegey way jiraan oo baabku uu leeyahay oo kitaabku maadaamuu mukhtasar iska yahay uu ka soo gaabsaday way jiraan axkaam laga gaabsaday way jiraanuu ka soo gaabsaday ama ha ahaato khilaafi ama yayna ahaanin khilaafiye axkaam laga gaabsaday way jiraan sida mas'alada cadadka oo kale waa mas'ale laga hadli jiray bay ahayd tirada horta waxma laga istinoodaa mas'e lagama istinoodo cadadka oo kale waa masale khilaafiya ah wey haddaad tidhaahdo saddex hal mooyaane muxuu macnuhu noqonayaa labuu noqonaya kolka haddaad qoomkii way yimaadeen tidhaa toban mooyaane iyadu dhib male leh oo masaladaasi itifaaqi bay ahayd laakiin tirada in wax laga istinoodo masaladaasi waa mas'ale khilaafiya jumhuurta luqawiyiinta iyo fuqahaduba waxay qaateen in cadadka wax laga istinoon karo laakiin way jiraan luqawiyiin diidan rag luqawiyiina oo le cadadka wax laga istinoon maayo oo haddaad alaaada ilaa waaxidan tidhaa alaadadiibaa dee burtayba oo laba noqonaysa bay yidhaahdeen kolka cadadka yaan waxba laga istinoonin axkaamta laga hadla waxaa ka a hadalkan wax laga istisnoonaya hadduu menfi yahay mustanuu mubat buu noqdaa sida loo badan yahay hadduu mubat yahayna menfi buu noqdaa haddaan idha jaa alqawmu ilaa caliyan caligaasi mawuu yimid ba mise waa ma iman jaa alqawmu ilaa caliyan hadalku muxuu ahaa horta sidiisa mubat kolkaa mustanuu menfi buu noqonaya hadalka cagsigii buu qaadanaya jaa alqawmu qoomkiibaa yimid ilaa caliyan cali mooy cali ma iman weeye hadduu menfi ahaan jiray uu lahaa jaa alqawmu hadduu ahaa qoomkii ma iman oon ilaa caliyun idhaahdo muxuu noqonayaa markaana muhbat buu noqonaya cali baa yimid buu noqonaya maa jaaa alqawmu qoomkii ma iman ilaa caliyun cali mooyaan cali u yimid bay noqonaysaa markaa macnaheedu oo muhbat baa laga wataa waa masaa'ilkii laga hadli jiray bay kamid tahay haddii maalan hadalku uu iska tiro badan yahay oo jumlooyin badan laysku soo cadcadfo oo xabad laga reebo oo xagga dambe xabad istinaa la keeno istinaasi mata ugu sokaysu u noqon istina bilaa qariinoah mise dhammaan jumlooyinkii wuu u noqonaya imaamku wuxuu qaatay imaamu shaafici inuu dhammaan u wada noqonayo ayuu qaatay oo masalan rasuulku xadiidka muslimka a ah markuu leeyahay laa yaumana rajulu rajula fii sulطaanihi walaa yejlisu maxay ahe calaa takriimati ilaa biidnihi qofku yuuna meeshuu suldaanka ku yahay qof kale ugu imaam noqonin takrimadiisana yuuna ku fadhiisanin ilaa biidnihi haddaba idankaa ilaa biidnihidu maxabadda u dambaysuunba ma takrimada unbay qusaysaa ilayn laba hadal oo laba jumlo oo yuuna ku tukinin iyo yuuna ku fadhiisanin ayaa ilaa laga soo reebay talow ma jumlada u dambayso unbuu u noqonayaa xadiidku ilaa biidnihidu jumlada u dambayso unbay u noqon oo waxaa la leeyahay horta meeshu qofku uu magaca ku leeyahay kuma tukin kartid saldanadiisa kuma tukin kartid gurigiisii iyo shaqadiisii iyo isagaa kugu tukinaya oo halkaa isagaa kugu tukin laakiin takrimadiisa hadduu kuu ogolaado waad ku fadhiisan kartaa takrimadiisa meesha isaga lagu maamuuso hadduu kuu ogolaado waad ku fadhiisan hadduuna kuu ogolaana ku fadhiisan maysid kolkaa ta ilaa biidnihi uma takrimadoo quraa mise ilaa hadduu kuu ogolaado salaada waad ku tukin oo labada jumlaba waa loo noqonaya imaamku wuxuu qaatay imaamu shaafici ilaa labadaba inay unoqonayso adigu mustanihii iyo shardigii iyo maxaynu nidhaahnaa waynu ka soo hadalnay walow shardiga aynaa wax badanba ka odhanin oo shardigu dee isagaa meelo badan uu inoogu iman doono oo dambe hadda halkan wuxuu doonayaa sheekhu inuu inoo keeno mukhasisaadii munfasilka ahayd mukhasis munfasil ah ayuu doonaya inuu sheekhu inoo keeno wuxuu yihi uma khasasuu way khasiseen alkitaaba kitaabka ayay khasiseen bilkitaabi kitaabkiibay ku khasiseen kitaabka ayaa kitaab lagu khasisi aayad baa aayad khasisi weeyi aayad baa aayad khasisi waxaa la yidhi mukhasisaaddu markay munfasil yihiin saddex baa loo qaybiyaa xisku waxbuu khasisaa caqliguna waxbuu khasisaa eeg samciga oo daliilku iina aaya daliilkuna waxbuu khasisaa ama manduuqu waxbuu khasisaa marka aan doonayno haddaba aayadda qur'aanka ayay soo qaateen culimadu tudamiru kula shayin biamri rabbihaa xis wax lagu khasisayo u fiirso dabayshii ree caad lagu halaagay nimankii ree caad la odhan jiray niman aad u waaweyn bay ahaayeen soo lama garanayo ilaahay muxuu yihi qoomkaa markuu halaagayey waa yaman iyo umaan isgalkoogaa lagu halaagay saldanada cumaan iyo yeman halkay iska galaan eriyadii axqaaf ilaahay wuxuu leeyahay tudamiru waxay baabi'inaysaa dabayshaa lagu soo diray kulla shayin shay kaste biamri rabbihaa rabbigii rabbigeed amarkiisayna ku baabi'inaysaa shay kaste way kulla shayin buu ilahay shay kaste dabayshaasi way baabi'inaysaa haddaba eeg xisku wuxuu ka soo reebay cirkiiyo dhulka iyo buuraha iyo reecaasaynu haynaaye maxaa ka mid a haddaba aayad iyo xadiid laba iskhasisaya maxaa ka mid a ilaahay aayad qur'aana buu ku yidhi yuusiikum ullah ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa fii wlaadikum ubadkiina dhexdiisa yuusiikum ullahu fii wlaadikum ilaahay baa idiin dardaarmaya ubadkiina dhexdiisa waa dhaxalka siday ubadku u lahaayeen haddaba awlaaddaasi waxa soo gelaya ama ilmahaagu ha ku dilo ama ilmahaagu yuuna ku diline haddaad dhimatood ilmo ka tagto dee ilaahay baa inoo sheegay dhaxalku yeelanayo aayaddaasi ma odhan hadduu ku dilo ku dhaxli maayo ilmahaagu hadduu ku dilo ku dhaxli maayo ma odhan laakiin ilmahaagu dhaxalka intuu ku yeelanayo ayuu ayaa ayuu ilahay qur-aanka inoogu caddeeyey isla xadiis baa jira tirmidigu uu wariyey oo abi hurayra uu laga wariyey oo sala allahu calayhi wasalam rasuulka laga sheegay inuu yidhi waa xadiis macnihiisu yahay alqaatil laa yaris walow siiqadaa culimmadu ay wax ka sheegeenba laysa lilqaatili shayun lafdigaasoo kale waa badan yahoo meelo badan baa lagu soo wariyey laysa lilqaatili shayun ama laysa lilqaatili min almiiraai shayun laysa lilqaatili min almiiraai shayun haddaynu nidhaa qaatilki iyo kii wax dilay dhaxalka waxba kuma leh oo ku dhaxli maayo isagoo ilmahaagiiya ayuuna ku dhexlaynin haddaba xadiidkaasi muxuu khasisay aayaddii yuusiikum ullahu fii owlaadikum ahayd owlaaddii qaatil iyo hayru qaatilba way soo gelayeen xadiidkani muxuu ka saaray qaatilkiibuu ka saaray kolka waa aayad la khasisayo oo xadiid lagu khasisayo weeye aayad iyo xadiid wuxuu sheekhu yidhi wakhasasuu way khasiseen alkitaaba kitaabka ayay khasiseen bisunnati sunnaha ayay ku aayad baa la khasisayaayo caamku waa aayad bisunati badani aalay ku jirtaa sow katabtu biqalm maadan odhan jirin wakhasasuu bisuna waa badii aalada ahaydoo kale weeye wakhasasu kitaaba ay bisunna wey kolkaas sunuhu waa khaaskii khasisayey aayadduna waa caamkii talow cagsigu ma jiraa waa mas'ale khilaafiya cagsigu in xadiidku uu caam noqdo aayadduna ay khasisto qole waxay idhahdeen ma dhicin taas ma dhici karta taasi sababtuna waxa wey aayaadku dee xadiidka rasuulka kalaamkiisa ma sharxaan ilan taksiisku waa nooc bayaanka ka tirsane kolka xadiidka xadiidku aayaadka u bayaaminaya laakiin aayaddu xadiidka dee bayaaminayso kolka yaan la odhanin xadiid caam ah ayay aayadi khasistay yaan la odhanin bay ragga qaarkood halkaa la mareen sheekheenuna wuu inoo baneeyo wuxuu yidhi wastacmil isticmaal cagsahu cagsiga isticmaal yakun wuxuu noqonay sawaaban saxe waxaad ogaatay masaladu inay khilaafi tahay cibaarada siduu u gooyey wa cagsahu stacmil buu ku yidhi yakun sawaaban sawaabkana wuu kuu sheegayba sawaabkiina wuu kuu sheegay haddaba talow maxaa ka mid a ah? takhsiisu sunna bilkitaab waa sunnihii la khasisayaa waxaana lagu khasisayaa ee kitaabkiibaa sunnihii baa la khasisayaa waxaana lagu khasisayaa aayaadkii way jirtaa buu sheekheennu leeyahay oo waa is arin iska bannaan inay iskhasisaan wuxuu sheekhu u soo qaatay takhsiisu sunnati bilkitaab markuu tusaalaynayey yuusiikum اllaahu fii wlaadikum waa aaxaadkii buu kaa u soo qaatay laakiin cafwan wuxuu u soo qaatay xadiidka laa yaqbal llahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawadaa bal hadda u fiirso xadiidka bukhaariga iyo muslimka ayuu ku qoran yahay laa yaqbalu llaahu alle aqbali maayo salaata axadikum midkiin salaadiisa idaa axdaa markuu xadao ee weysadu ay ka jabto xataa yatawadaa ilaa ay weysaysto eeg xadiidkaasi wuxuu si toosa ah inoo leeyahay haddaad bilaa weyse tahay hadda xadiikaasi gebagabaysi ma sheegin xadiikaasi muxuu khaas ku yahay xataa yatawadaa weysaysi buu xadiikaasi sheegay ilaahay baa aayad qur'aana inoo soo dejiyey oo inagala hadlaysa in la gebagebaysan karo marka biyaha la waayo walam tajiduu maaan fatayamamuu saciida dayiban buu ilaahay aayadda ku yidhi waad aragtaa haddaba aayatu tayamum baa lagu khasisay wakhasasuu way khasiseen alkitaaba kitaabka ayay khasiseen bisunnati sunne ayay ku khasiseen wastacmil isticmaal cagsahu cagsigiisa isticmaal yakun wuxuu noqonayaa sawaaban sawaabbuu noqonaya saxiix sawaabbuu inoo noqonayaa buu sheekhu ku yidhi haddaynu sidaa samayno wadikru bilijmaaci makhsuusun kamaa qad khusa bilqiyaasi kullu minhumaa wuxuu sheekhu doonayaa halkana inuu inoo taabto dikriga oo adiladii ah ma dhici kartaa in makhsuus laga dhigo oo ijmaaca ummadda lagu khasiso ijmaaca in lagu khasiso waa nacan buu sheekhu yidhi aayadda iyo aayadda iyo xadiidkaba qiyaas baa lagu khasisayaa oo waxbaa looga qiyaasanaya qiyaaskaasaa lagu khasisi haddaba masaladan si fiican aan u fahanno marka la leeyahay aayad caam ah ayaa qiyaas lagu khasisi ama xadiis caam ah ayaa qiyaas lagu khasisi meesha hadday aayadi joogto ama xadiis joogo maxaa qiyaas keenayba waxa weeye qiyaasku isaga laftiisu wax ma khasisayee aayad kaloo la qiyaasanayaa waa inay meesha taal ama xadiis kaloo la qiyaasanayaa waa inuu meesha yaal isla aayaddaa la qiyaastay ee kale ama xadiidkaa kale la qiyaasanayo unbaa aayadii hore ama xadiidkii hore qiyaas unbaa khasisaya oo macnuhu wuxuu dib ugu soo laabtuun aayad aayad khasisaysa ama xadiid aayad khasisaya tii unbuu dib ugu soo laabtay wuxuu yidhi wadikru dikrigii oo qur'aanka iyo xadiidkaba ah makhsuusun waa la khasisayaa bilijmaaci ijmaac baa lagu khasisi haddii ijmaac lagu khasisayo qiyaas baan ka hadalaye haddii ijmaac lagu khasisayana ummadda ijmaaceegu shay waxba la'aana nas la'aan ummaddu ma ijmaacdo marka lagu leeya aayaddaa ijmaac baa khasisay ijmaacu banaan ma guntame aayad lagu ijmaacay waa inay jirto ama xukunkan meel laga soo qaadanayo xadiida aayad ah oo lagu ijmaacaya waa inuu jiro kolka xaqiiqada waxa iskhasisayaa waxa weeye aayadda iyo iyo aayadda kale ama xadiidka iyo xadiidka kale ayaa iskhasisaya labadaas ayay noqonayaan wuxuu sheekhu yidhi isagoo taa ka hadlaya wadikru dikrigii aayadna wuu noqoni xadiidna wuu noqoni makhsuusun waa la khasisay bilijmaaci ijmaac baa lagu khasisay oo ijmaac baynu ku khasisi kamaa qad khusa sida loogu khasisay bilqiyaasi qiyaaska kullun mid kaste oo minhumaa iyaga ka tirsan bal bal hadda aan eegno kiyoo qiyaas takhsiisu kitaabi wasunna oo bilqiyaas aynu ku khasisayno aayad baa la khasisayaa qiyaas baana lagu khasisayaa waa cabdiga iyo amada marka la eego jeldiga saaniga la jeldinayo ee in konton looga dhigayo waa la yskaga qiyaastay oo halkee la yskaga qiyaastay talow ilaahay aayad qur'aan wuxuu ku yidhi azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda waa caam hadda aayaddaasi la soco waa aayadda la doonaya in la khasiso azaaniyatu gabadha zaaniyadda ah xorna way noqon kartaa addoonna way noqon kartaa wazaani iyo ninka zaaniga waa mufrad alwata xorna uu noqon karaa maxaan ku dhaha adoonna uu noqon karaa fajlidu jaldiya oo jeedla kulla waaxidin mid kaste oo minhuma iyaga ka tirsan miata jaldatin boqol jeedal waa hadduna muxsan ahayn sow ma aha kolkaa zaaniga iyo zaaniyaddaba aayadaasi mayna kala saarin xor iyo addoon midka yihiin rabbigeen aayad kale ayuu ku yidhi faidaa uxsinna fain atayna bifaaxishatin hadday dumarkaasi la yimaadiin faaxisho facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab hablaha muxsanaadka ah ee xorta ah cadaabkii iyo cuquubadii la saaray nuskood baa hablaha addoommada alla saaraya kol hadii aayaddaasi ay caddaysay inantu inay hadday addoon tahay inanta xorta a ah nuskeed ay yeelan waxaa la ogaaday oo aynu si toosa ah aynu u arkaynaa in la qiyaasanayo looga qiyaasanayo inantii haddaba aan in boqolka jeeda een aan aan muxsanadda ahayn baan doonayaa muxsanadata aan ahayn een reer xalaala soo marin ee addoonta ahayd marka ay zinadaa ku dhacdo in boqolkii jeedal nus looga dhigayo boqolkii jeedal nus baa looga dhigaya waynu aragnaa taas waa saas weeyi waa aayaddan kale waynu haynaa iyadana ee ilaahay ku yidhi falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa labada waalid maxay ha ku odhanina baa layna yidhi uffin ha ku odhanina baa layna yidhi waxaa looga qiyaastayna waynu garanaynaa wadikru dikrigii oo manduuqa ah ama ah aayaadka iyo axaadiidta makhsuusun waa la khasisayaa bilijmaaci ijmaac baa lagu khasisayaa kamaa qad khusa sida loogu khasisay bilqiyaasi qiyaaska kullun mid kasta oo minhumaa iyaga ka tirsan isla addoommadaas ayaa labada tusaaleba aynu ka wada heli karnaa in shaa allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam aad way baabaeene cirkii may dumisay dabayshoodii dabayshi dhulkii may dumisay xiska inoo tilmaamay labadan inayna ku jirin waxyaaba aan ku jirin oo xiska oo dee la arkayo iyagu oon dumin ayaad arkaysaa tudamiru kula shayin haddaba markale shay kasta way baabi'inaysaa dee cirkii kuma jiro oo dhulkii kuma jiro oo maxaanku idhaahdaa buurihii kuma jiro waad aragtaa halkaasay la mareen markaa culimadu caqliga markay leeyihiin caqliga ayaa lagu garanaya waxyaabaha qaar oo dee inuuna ka hadlaynin lagu garanaya lagaga soo reebayaana aayadda kale ilaahay markuu yihi allaahu khaaliqu kuli shayin allaahu ilaahay khaaliqu kuli shayin shay kasta isagaa abuuray shay kasta inuu ilaahay abuuray sow lama sheegin wax kasta inuu abuuray ilahay sow lama sheegin oo ilaahay ma isagaa is abuuray maydehe ilaahay maaha makhluuq way caqligaaga waad waad fahmaysaa ilaahay inuuna makhluuq ahayn allahu khaaliqu kuli shay marka aan doonayno haddaba culimo in eh, adilada ay noqonayaan iyaguna kuwa wax soo kala reebayo iskhasisaya iyagoo eh, munfasil kala ah halkan aynu ku arki uma alkitaaba uma khasasuu way khasiseen alkitaaba kitaabka way khasiseen aayaadka qur'aaniga ah weeyaane bilkitaabi kitaab ku khasiseen waxaad arkaysaa aayad aayad kale lagu khasisayo waxaaba ka mid a ah aayaddan qur'aanka ah wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna buu ilaahay yidhi laxmaali dumarka uurka u saaxiibka ah kuwa uurarka u saaxiibka ah ajaluhunna ajashoodu xilliga ay ciddada tirsanayaan an yadacna waa inay dhalaan ama ay dhigaan xamlahuna uurkooga uurka waa inay dhigaan aayaddaasi waxay khasistay aayad kale oo caam ahayd bay khasistay rabbigeen aayad kale wuxuu ku yidhi walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu walmudallaqaatu dumarka la furo ee la dalaaqo yatarabasna way suganayaan bianfusihinna nafahooga alaaata quru saddex quri saddex quri waa inay gabadhu ay is-eegto oo riximkeega iyo makaankeega inuu ilmo ku jiro iyo inuuna ku jirin waa in la kala hubiyaa haddaba aayadaasi ah, dumar kastaoo la dalaaqo ilan walmudalaqaatu waa ismi jamaca oo alwata waa cumuumkiibuu ku jiraa saddex quri inay isku hubinayso ayay aayadaasi sheegtay aayadan kalena waxay tihi waulaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna gabadhu iyadoo uur le hadii la furo ciddadeedu waxay noqonaysaa intay ilmaha ka dhalayso uun waxay ka dhigan tahay hadday uur yaro tahayna ciddadu way ku raagiyo sagaal bilood ayayna nin la sheekaysan karaynin oo ayna guur geli karaynin haddii mataqaanaa uur uurku dee uu ahaa uur soo dhammaado sagaalkii ay ku jirtayna waxaa laga yaaba maalin kadib inay ciddadii ka baxdo oo nin ay guursan karto maalin kadib waa la sawi waxaa la sawiraa gabadh baa la sawiraa saddex nin ku guursatay si sharciya ugu guursatay saddex saacadood gudahooda saddex saacadood gudahooga ayay saddex nin ku guursatay si sharciyana way ugu guursatay midna waxbay u dhashay welibana ya kolka war adag soo maaha waxaa jira haddaba aayada qowlka ay leeyihin saddex saacadood bay ku guursan kartaa saddex nin eeg saddexda ninay ku guursatay mid baa sii qabay mid baa isagu sii qabo uur bay ulahayd iyadoo uur u leh oo xilligay oo fooshi ay qabatay ayaa soddon daqiiqo xilligay umulaysay soddon minid ka hor ayuu furay umulitaanka imise minid ka hor buu furay soddon minid kadib bay umushay ninkii ciddadiisii ma ka baxday ya ciddadiisii way ka baxday saw maaha soddon daqiiqay kaga baxday ninka nin dambea guursaday soddonkii dambe ayuu nili usoo fadhiistay iyadoo umula dee mushkilad male gabadhu iyadoo umula waa la mehersan karaa iyadoo umula ayuu nin kale usoo fadhiistay oo uu guursaday waa saacad gudaheed ma laba nin ninkii umusha ku guursaday iyadoo umula guursaday isna soddon daqiiqo kadib buu furay isagii baa soddon daqiiqo kadib furay ninkaa may ka ciddo tirsan ninka dhexe ninkaa dambe ya ilain waxa weeye ilaahay wuxu uhi ayuha aladiina aamanuu aayadda qur'anka maay idaa nakaxtum almu'minaat uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhun famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunahaa buu ilaahay leeyahy ciddaba kuma lihid kama ciddo tirsanaysaba saa markuu u furo may furtay a ninkanaa guursanayaa bay tihi nin kalay guursatayba waa nin saddexaad waa laba saacadood gudahood ama saddex saacadood gudahood haddii ninkaasina uuna la kulmin oo ayna is arag dee waxa wey hawshu iska socon kartaa <laughs> wa mushkiladihii kuma jiro aayaddaasi waa labadaasa iskhasisaya haddaba sheekhu wuxuu yidhi wakhasas uma khasasuu way khasiseen alkitaaba kitaabkii ayay khasiseen oo aayaadka looga jeedo kitaabi kitaab bay ku khasiseen oo aayaad kale ayay ku khasiseen aayad aayad khasisaysa ayaynu haynaa sunno sunno khasisaysaana way jirtaa wa sunnatun sunnadiina tukhasasu waa la khasisi bisunnatin sunno ayaa lagu khasisi sunnahana waa la isku khasisaya waa laba xadiid oo iskhasisaya ama fili ha isla ahaadaan ama qowli ha isla ahaadaan ama taqriiri ha isla ahaadaan ama haba kala duwanaadaan waa laba xadiid waxaynu ognahay xadiidkii rasuulku uu ku yidhi sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi fii ma samaau alcushru buu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidka bukhaariga fii ma samaau samadu waxa ay waraabiso waxa ku sugan alcushru meel tobnaad baa ku sugan haddii beer yar aad beerato oo ay kuugu baxdo biyaha cirka ceelna umaadan qori qodin booyadana umaadan dhaaminin kharashna maadan gelinin ee biyaha cirkunbay kuugu baxday inta kuu soo go'da tobanbaad u qaybinayo meel tobnaad buu miskiinku yeelanayaa haddaba xadiiska fiimaa ma maabaa ku sugan maaduna waa min alfaad اlcumuum ama min siyaq اlcumuum fii ma saqat الsamaau alcushru markuu rasuulku leeyahay salى اllahu alيه wasalam waxaynu ka qaadanaynaa haddii toban kiilo ku beertay way kaa ba'dayba maxaa kaaga soo go-ay toban kiilo tobankii kiilo toban u qaybi waa min imisa waa min hal kiilo sow ma aha xadiidkaa markaan egno bukhaariga ee hore waxaa dalaaladiisa ka tirsan tobanka kiilo inaad ka sekayni ood hal kiilona miskiinka siin sagaal kiilona adu ad yeelan hadduu hal kiilo kaaga soo goco ka waran beer idil oo kharashka kaa gala ilaahay ogaa oo hal kiilo kaaga soo gocay halkii kiilo unbaa toban loo qaybini haddii toban firi ay kaaga soo go-aan ka waran xabad naasaaba kaaga soo baxay xabad ay toban firi ku yaaliin tobankii maxaad qaybin tobankii firi maxaad u qaybin toban eeg waa xadiiskaa hore dalaaladiisa waa fii maa sakati samaau alcushru kitaabkaygu alcushra buu leeyahay oo uu iga kordhigayaae waxaan filayaa inuu xadiidki u godnaa ya uu godayaa sow maaha fii maa saqati samaau samadu kay waraabisay waxa ku sugan alcushru meel tobnaad tobanuunu qaybi ama haku ha kuu badnaado ama ha kuu yaraado kolkaa waxaa samadu ay waraabisay nisaab xadiidkaa loogu sheegay haba yaraadee ma jiro nisaabkiis lama odhanin waa inuu intaasoo kiiloo yahay nisaabe ma jire wixii samadu ay waraabisay ama ha bato oo boqol kiilo ha noqdo kun kiilo ha noqdo ama ha yaraado hal kiilo ha noqdo fii ma sakati samaau alcushru xadiidkii bukhaariga rasuulku saasuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa ka dambeeyey xadii eh, xadiid kale ayuu rasuulku haddana ku ishaaray uu yidhi laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqatun laysa ma aha fii ma kii dhexdiisa duuna khamsati awsuqin shan ratirar shan awrurar wixii ka yar sadaqatun sadaqa laguma le shan awrar ama shan rartirar shay ka yar zaka kama waajibin oo zake ka bixin maysid haddaba shan wusqi bou rasuulku yidhi oo usuq buu isticmaalee waa jamcu wusqin wusqigu muxuu qaadaa talo waa weel wax qaada waa wax lagu miiso wey wusqigu waxaa la yidhi waa lixdan saac halka wusqii mise saac buu qaadaa lixdan saac weeyi halka saacna laba kiilo iyo badh weeyi halka saacna sida loo badan yahay waa laba kiilo iyo badh haddaba shan wusqi oo halkiiba uu lixdan saac yahay shan unbaad ku dhufanaysaa lixdan inta saac baa kuusoo baxaysa saddex boqoloo saac saddex boqoloo saac kiilaad u bedelaysaa laba iyo badh baad ku dhufanaysaa laba kiilo iyo badh toddoba boqol iyo konton kiilo wax ka yar eeg toddoba boqol iyo konton kiilo wax ka yar ka sakayn maysid beertaadu hadday tahay toddoba boqol iyo konton kiilo ilaa toddobada boqol bay culimadu yidhaahdiinoo de waxbaa khilaafaa ah, saaca saaca ayuu khilkhilaaf ku jira intuu la egaanayo toddoba boqol iyo konton kiilo wax ka yar kama sekaynaysid bay ka dhigan tahay oo seke laguma le haddaba labadan xadiis way iskhasiseen oo xadiidkii hore ee fii maa sakati samaau alcushru lahaa ee caamka ka dhigay in yar iyo in badan wixii kuu soo go-a toban ha loo qaybiyo meel tobnaad miskiinka ha la siiyo xadiidkan dambe ayaa khasisay oo yidhi laysa fi maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan wusqi wixii ka yar sadaqa kuma jirto oo seke laga bixin maayo waa nisaabkii raashinka iyo beeralayda nisaabkoogii wuxuu noqday inay intaa hadaba u eegaan toddoba boqol iyo konton kiilo meelaha wixii ka yar inayna waxba ka bixin bay noqonaysaa wa sunnatun sunnadii tukhasasu waa la khasisayaa bisunatin sunno ayaa lagu khasisayaa xadiidka iyo aayaddu talow may iskhasisaan xadiidka iyo aayaddu haa aayadda waa la khasisayoo sunnada ayaa khasistay waayo takhsiisku waa nooc sharaxa ka tirsan takhsiisku waa maxay waa nooc sharaxa ka mida ilaahayna rasuulka markuu ku soo dejiyey qur'aanka waxaa ka mid ahaa in rasuulka lagu yidhi litubayina linnaasi maa nuzila eeg hadda maxaa tihi litubayina linaas maa nuzila ilayhim waxaan doonayaa litubayina linaasi maa nuzila ilayhim markaynu eegno aayadda ah waxaa rasuulka laleeyay inaad u kala cadayso wixii dadka loo soo dejiyey haddaba rasuulku wuu bayaaminaya oo takhsiisku waa nooc bayaanka ka tirsan weeye xadiisku wuu bayaamiyaa markaa aayadda oo aayaddu way aayadda haddii uu dee ay caam ahayd xadiisku wuu khasisayaa